dadaalo wasacyi in loo socdo loo shaqaysto fii taxsiila hirgelinteedii iyo in calaamadaha laga helo qal اllahu tbaaraka wtacalى qul in kuntum تxibuuna اllaha faاtabicuuna yuxbibkum اllah wyغfir lakum dunuubakm اllah غafuur raxiim baabkii lixyo tobnaad ee kitaabka ayaynu ku soo maray aayaddan iyo tafsiirkeedaba wuxuun hadda ku daray imaamku takmiladii aayadda wallahu hafuur raxiim taas lama soconin baabka hore nabi allo waxaad ku tidhahdaa in kuntum tuxibuuna allah haddaad alle jeceshihiin fattabicuunii isoo raaco ariiqaygii diinkayga qaata yuxbibkum ullahu idin jeclaanaye wayaqfir lakum dunuubakum dembigiinnana alla wuu dhaafaya wallahu subxaanahu wa tacaala weynana hafuurun dhaafi badna weeye raxiimun naxariis badan idan markay sooay yidhaahdeen qolihii yuhuudda ahaa ay yidhaahdeen iyo ahlu kitaabkii naxnu abnaa'u ullahi wa axibbaa'uhu baa ay aayaddu soo degtay baa la yidhaahdaa si kastaba noqotay axad walba oo sheegta ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jecel yahay ayay aayaddu qaacida u tahay dacwadiisa wuxuu sheegtay lagu baabi'iyo ama u makhraati kacda axadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ariiqiisa iyo ariiqa rasuulka ku taagan hadduu sheegto ilaahay inuu jecel yidha allaan jeclaa yidhaahdo waa loo garaabaya ayaaddaa ku tustay laakiin axadka ariiqa la ka leexday en diinkana ku toosnayn hadduu yidhahda ilaahay baa jecel waxaan lagu odhanaya bal antum basharu miman khalaq siduu rabbi ka yidhi yuhuuddii suuratu ku sheegata allah inuu jecel yahay man carafa allah axabahu waman axaba waaaaca waay qaacidadu ilaahay ruuxii yaqaanee garta waa jeclaadaa ilaahay axadka jecella wuu aeeca wuu caabudaa marka ilaahay baan aqaanaa mana jecli ilaahay baan jeclay mana aeecayo waddadiisi qaadi maayo isma qabato wa qaala tacaala rabbigeen wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa allaya rasuulba rumeeyo man yartada minkum can diinihi axadkiinni ka laabta diinkiisa fa sawfa yaati allaahu yuxibum alla uu jecel yahay wayuxibuunahu allana jecel adilatin cala almu'miniina dadka muslimiinta u dabacsanoo u nugul acizatin ku ku daran calalkaafirina gaalada yujaahiduuna ku halgama fii sabiila ilahi jidkiisa iyo diinkiisa walaa yakhaafuuna xaggana aan baqin oon ka cabsayn lowmata laa'imin mid canaantamaya canaantii lowmadu waa canaanta hal mar ah waa allowmu maratan ayaa lowma la idan lawmata laa'imin mid canaananaya ama caraatamaya ama dagaalamaya dagaalka dankamaylaho diinkay u istaagayaan wax walboo la sheegaba khalqiga ictiraadkiisa iyo bushigiisa iyo waxay sheegtaan iyo aadamaha dhibkiisa iyo dacaayadiisa ma daneeyaan way diinkan lunbay ku toosaan daalika arrinka asaga ah ilaahay subxaanahu wa tacala inaad jeclaato allana uu ku jeclaado muslimiinta aad u dabacsanaato gaaladana aad ku kakanaato jidka ilaahay aad ku dagaalanto shayga xaqana aad abbaartood ku beegto oodan ka baydhin wax walbaoo dhaca daalika inta soo sheego tilmaamahaasoo dhamba fadlullahi ilaahay dheeraadkiiyo galladii weeye yu'tihi rabbi wuxuu fadliga asaga ah man yashaau ku doono wallahu waasicun caliim ilahayna miday gacantiisu ballaadhantahay oo irsaaqadiisiyo mulkigiisiiyo waxbixintiisa naxariistu ay ballaaran tahay waa caliimu axad walbana og idan waxa caliimu xayaadda daba joogtaa sicada ilaahay naxariistiisa fadligiisa iyo deeqdiisa yacnii ilaahay subxaanahu wa tacaala waasicu alrisqi waalcataa ha noqdo laakiin wuxuu bixinayay cilmibuu ku dhisan yahay cilmibuu ku dhisan yahay oo meeluu og yahay oo mudan bu rabbi ku bixinayaa xadiidka abidar cinda axmed waxaa ku yimi nabi maxamed baa toddoba ii dardaarmay oo wasiya iiga dhigay waxaa toddobada ka mid ahaa wa amaranii an aquula alxaqa wain kaana muran waanlaa khaafa fi llahi lowmata laa'im baa kamid mid ahayd wuxuu nabigu faray shayga xaqa inaan sheegoon ku adimo haduu doona haba khadhaadhaado ama ha xadhaadhado waxaad tidhahdaba oo ruuxaan u sheegaya ha dhibsado aniguna dhib aan kala kulmo waanlaa akhaafa fi llahi lowmata laa'im ilaahay xaqiisa iyo kelimada dhabtaa ah iyo gartiisa iyo xaqiisa inaanan oga baydhan canaan iyo dhibbaa kaa soo gaadhaya idan sidaasaa la doonaya qolyaha marka ayad waxay ku soo degtaa la yidhahdaa sayidina abubakar sidiiq iyo asxaabtii la socotay ee la halgamay murtadiinta meel saaray ee diinka ilaahay ku toosay qolyihii waxay ku gacansaydhaysaa oo ku gadaal xooraysaa reer banu midlij iyo reer bani xaniifiy reer bani asidiya bani fasaariya qabailka carbada ridoobay ee sayidina abubakar uu dib diinka ugu soo celiyey khilaafadii sayidina cumar hal qoysoo reer khasaan la odhan jiray oo nimankii uu ka dhashay ninkii shaacirka ahaa ama ninkii boqorka ee laodhan jiray jabal ibnu ayhamed garanayseen gabayga dheer ka tegi jiray ee qolyahaasaa jira amaa aayaddu cidday ka hadlayso waa abubakar sidiiq iyo murtadiintii uu la dagaalamay qolyaha allana jecel ilaah uu jecel yahay waa abubakar sidiiq waman macahu waxay ku soo degtay oo sabab khaasa la sheegay abu muusa alashcari iyo tolkii waxaa kaoo yamaniyiinta ah waxaa kaloo la sheegaa salmaan alfarisi iyo tolki intuba waa la sheega aayadda waaxidka ana fii culuumi اlqur'aan waxaa bannaan asbaab badan inay ku soo degto aaya waaxida tajmacu asbaaban mutacadida way bannaan tahay ismana diidan intaasoo sababa muhiimaddu marka waa maxay qoom gooni hadda la magacaabay ma jiraane sifaatka axadka laga helaba aayaddu way taabanaysaa isagayna khusaysaa hadduu san yahay hadduu xun yahayna inta xun buu ku jira aayaddu ay ka hadlayso wa can abi hurata radi allahu tacaala can idan muxuu sheekhu aayaddan dambe u keenay baahidda wuxuu u keenay calaamadaha ku tusaya ilaahay inuu ku jecel yahay waxaa ka mida inaad muslimiinta u dabacsan tahay gaaladana aad ku kakan tahay waxaa ka mida jidka ilahay inaad ku halgamayso oad ku dagaalamayso waxaa ka mida kelimada xaqa inaad abbaarayso oodan dadka waxba ka danaynaynin oodan dan aan ayaga aadan oga lexanaynin xaqa amay wax kaa sheegaan ama ku ammaanaan ama dhib kuu geystaan ama kugu xumeeyaan idan inahaasoo dhan baa ka mida wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul la sal lay slam wuxuu yihi ina allaha tabaaraka wa tacala qaala rabbigan wuxuu yidhi man caadaa lii waliya man caadaa ruuxii la waliyan gacal oo lii aniga ii ahaaday darafkii baa la hormariyay cinda culamaa albayaan cafan culamaa almacaani aw alcarabiya man caadaa waliyan lii bay ahayd darafkii jaara majruurkii baa mafcuulkiina gadaal ayaa la geeyey liyufiid اlاkhtiصaaص man caadaa waliyan khaasan bi wey caduwan ligayri waa addoon aniga gacal ii ah cadowga musilaahayna cadow u ah man caadaa lii waliya addoon aniga gooni ii ah oo aniga caabudo oo waddadayda qaada oo xaqa ku toosa ilaahay inta ku kufridana la collooba faina allaha caduwun lilkaafiriin idan mancaa daal taqdiimka macmuulka wuxuu keenayaa ikhtisaas ama xasri buu man caadaa li waliyan haddaad tidhaahdo iyo man caadaa waliyan li way kala xeel dheer fi fii culuumi alcarabiya isku mid ma aha faqad aadantu waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal baan ogeysiiye oo lala dagaalamayo oo ilaahay subxaanah wa tacaala ninkuu la dagaalamana haddee wuu rogmanayaa axad ilahay ruuxaad kula dagaalamo wa rogmanaya aakhriya adduunba riwaayo xadiidku uu man caadaa eh, li waliyan faqad istaxalla muxaarabatii waynu soo marray baabkii hore inuu soo sheegnaan ku soo marray faqad istaxalla muxaarabatii dadka saalixiinta ahlu khayrka ee culummada iyo mujaahidiinta iyo awliyada ilaahay iyo ahlu khayrka ahlu cibaadada dadka alla kaaga dhow ee waddada alla ku toosan axadku dooni ha noqo sahiir kabiir lab iyo dhadig caalim iyo ciroole kala qaad la'aan jinsi kuma xidno ilaahay wadadiisa inuu ruuxu ku toosan yahay umbaa sharti ah axadka la dagaalama ilaahay dagaalkiisu bannaystay istaxalla muxaarabat allahi subxaanahu wa tacala ciyaadan billah riwaaya xadiiku u man adalla lii waliya man adalla lii waliyan meesha man caadaa lii waliyan waxaa ku man adalla lii waliyan ruuxii dullaysta aniga axadaan jeclahay ilaahay wuxuu kugu jeclan aayadda hora ku soo sheegtay waa maxay in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii baa lagugu soo sheegay marka saasay isku daba taagan yihiin wamaa taqarab ilan waxaa laguu sheegay marka seed ku noqon karta ilaahay weligiisa iyo ilaahay gacalkiisa alwaliyu waxaa laga keenay min alwalyi wa huwa dunuwa alqurbu axadka alla u dhow ee ilaahay wa tacaala wuxuu ka cadhooda ka cadhooda wuxuu rabbi jecel yahay jecel ee waddada rabbi ku toosan baa weliga la yidhaahdaa kuwa idinku idiin magacaaban iska sheegataan ee sayidiyaalkii siyaaradan iska ururan jiray inay shayaaiin ee acdaa'ullah baa laga yaabaa ayib sida badanna saasay iska ahaan jirta waaga hore wamaa taqaraba ilaya cabdii addoonkayga iguma soo dhowaado bishayin shay yacni ay bicamalin camalu addoonkayga iigu soo dhowaada ma jiro axabba laga jeceliya ilaya xaggayga mimaa kii xaggii iftaradtu caleyh aan ku waajib yeelay addoonkaygu camalu iigu soo dhowaado oon ka jeclay ma jiro inuu la yimaado wixii aan ku waajib yeelay ku farad yeelay wamaa yazaalu cabdii addoonkayga ka zuulima yataqarabu ilaya inuu iigu soo dhowaanayo binnawaafili sunnooyinka sunno xaj mid cumro mid salaadeed mid sadaqo yacni sunnooyinka aan waajib ku ahaynee khayrkae taacaadka ah inuu addoonku igu soo dhowaanayo ka zuulimay xataa uxiba ilaa aan ka jeclaado waajibaadkii waad meel saartay iyo faraa'iishii sunankiina waad ku dartay ilaahay subxaana wa tacaala waa ku jeclaanaya faidaa axbabtu haddaan jeclaado kuntu ilaahay waxaan noqonayaa buui samcu maqalkiisa alladii maqalkaasoo yasmacu bi wa dhagahiisa wax ku maqlaya baan noqonaya yacni khayrkaan maqashiinaynaa wanaaggaannu maqashiinaynaa kitaabka rabbigaybuu markuu dhegaysa dheefsanaya dhegtiisaa duxaysa qalbigiisaa qoyaya ilaahay baa dhowrayo addoonku waa ilaashanaya rabbi subxaanahu wa tacaala wa basarahu araggiisi baa noqonaya alladii araggaasu yubsiru bihi wax ku arkahayo indhihiisuna khayrkay arkaan xaqay u hiiliyaan xumahay ka sariigtaan waa indhalaabaa addoon edebiloo anshiloo noqonaya ila ilahay baa dhowranaya wayadahu alatii yabtishu biha gacantu wax ku qabanayu noqonaya gacantaadu waxaa loo jeedaa addoonku markuu ilaahay ku xidhan yahay oo addoon wanaagsan noqdo ishiisa intuusan wax fiirinin buu ka fikiraya ma bannaan tahay waxaani inaad eegto mise ma waa joojinaya dhegta dadkan warkooda inaad ma bannaan tahay mise ma way xukuman tahay araggiisu wuu yahay gacantiisu idab bay leedahay shareecadaa xukumaysa macnahaasaa laga wadaa wayadow gacantiisi baa noqonaya allatii gacantaasu yabtishu baa wax ku qabto wax ku qaato gacantu ku adeegtana wax xalaal bannaan buu ku laacaa wix xaaraantana waa ka istaagaa ilahina waa ku dhowrayaa wa rijlahu adinkiisu lugeed baa noqonaya allatii lugtaasoo yamshi biha uu ku lugaynaya khayraadka ugu dhaqaaqayay riwaayaadka aynu soo marray wa fuaaduhu ladii yacqilu bihi waxaa noqonayaa wa fu'aadahu aladii yacqilu bihi iyo qalbigii uu wax ku garanayo inaga soo maray xadiidka riwaayadiisan ay aayadihii qur'aanka aanka acraaf suurat ulxaj meelo badan waxay tilmaamayaan wax wax lagu gartay ee wax kontarool waa wadnaha maskaxda ma aha fuqahadu way ku dagaalameen xanafiya shaaficiya isku maandhaafay caqligu iyo garashadii garaadku maskaxdu ku jiraa iyo madaxa mise halkanuu fadhiyaa dhakhaatiirtu waagu hore u wareersanaan jireenoo sida xanafiyada waxay lahaayeen madaxu fadhiyaa qur-aankuna weligii wuxuu caddeeyaa caqligu iyo garashadu waa wadnaha weeye xadiidkuna muxuu ku yidhi wafu'aadahu اladii yacqilu bihi fainaha laa tacmal absaar walaakin tacmal quluub alatii fi suduur qur-aankuna quluubun biha waad ku garanaysaan bay ila tahay biha aw aadaanu yasmacuuna biha quluub idan meeshan way meesha wax laga garto hadda dhakhaatiirtiisa u socen waay dhh qur-aankaa saxa wixii hore dhow xakama jira dhowr kun oo soo waday waxaa weeye ilaahay waxyigiisi weeye hadda ayib wax yar bay ku leedahay oo boqolkiiba tobanay dheheen kuwa jarmala oo isu tegoo boqol ah boqolkiiba toban bay leedahay garashada wax garashoy maskaxaysa ma jirto indhaha iyo dhaguhu xawaasta shanta ee marwaxay maqlaan ama ay dareemaan baa soo gudba maskaxday sii maraan maskaxdu way filtaraaraysaa ninka go'aanka gaadhaya amiirka meesha fadhiya indhahaas daba dhigaya waa kuma odaygan meesha ku jira wey odaygan qalbiga wadnaha la yidhaahdo ayaa go'aanka iskale maskaxdu waxay qabataa keliya furuucdeedii iyo laamaheedii taagna xogtay soo ururiyeen in la sii mariyo taransiid waa habeen dhex loo sii mariya ama waxba kala reebo ama wuxuuna ku darsado go'aanka iyo taxliilka iyo hawlahoo dhan waxaa iska leh qalbiga halkaasay baashu fadhida wlisaanahu baa noqonaya alladii maga carabkaasu yatakalamu bihi uu ku hadla carabkiisi buu ilaahay buu xusaya idan xadiidka riwaayaadkaasuu watay wain sa'alanii hadduu i weydiisto oo wax actaytu waan siinayaa walain istacaadani walain istacaada bihina waa inu soomin riwaayadii kale ahayd walin istacaadani hadduu wax iga magangalana la uciidanahu wallee waa badbaadinaya waa magangelinaya rawahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyey wamacnaa aadantu waxa weye aclamtu waxaan ogeysiiyey biannii muxaaribun lahu inaan la dagaalamayo wa qowluhu istacaadanii ruwya bilba ba baa la wariya istacaada b baa la wariya istacaada b meesha nuunka wa ruwya binuun nuunna waa la wariya oo data dhigan wey aniga hadda ii dhigan walidin istacaadanii baa ii dhigan waa isku mid natiijatxaggay ka timaada marka cadaawadu cadaawada ilaahay subxaana wa tacala waxay ka timaadaa muxaarabadu waa natiija lilcadaawa cadaawaduna waa natiija lilmukhaalafa sidaa waa inaad u fahantaan hadda idin soo tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala markaad khilaafto ariiqiisii ood ku gacansaydho ood amarkiisii maxaad noqonaysaa cadow ilaahay cadow ilaahayna muxuu yahay in lala dagaalamo inu isfahanay alcadaawatu waa natiijatu almukhaalafa mukhaalafatu amri اllaahi subxaanaه wa tacala maxaa ka dhasha inaad ilaahay cadow u noqoto laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum fain allaha caduwu lilkaafiriin idan cadaawada ilaahay waxay ka dhalataa in la khilaafo amarkiisa la khilaafo la caasiyo nahyigiisa lagu dhaco wuxuu kaa reebe laga tago wuxuu ku amray cadaawadu halkaasay ka dhalataa mukhaalafatu اlawaamiri waاrtikaabu الnawaahi waxaa ka dhasha cadaawat اllahi subxaanaه wa tacaala cadaawat ullahina maxaa ka dhasha muxaarabat اllah man caadaa lii waliyan faqad adantuhu biاlxarb wa canhu markaa la yska ilaaliyo natiijaة muxaarabat illahna waa maxay ilahay hadduu kula dagaalamo maxaa ka dhasha annatiijatu huwa alhalaag wاddamaar annatiijadu waa halaag iyo baaba iyo inaan waxba kuu hagaagi waayo suuf iyo xanjad isu gunto waxba kuu socon mahayo waxbaad isku dhufanaysaa waxaadii doorkan way kala toostay waa lagaa duminayaa sadaan dareemin baa lagula dagaalamayaa wax isku kaa raacaya ma jiro markaad xoogow bayradaba waxaa lagu kala goynaya xangullaha lagu taabanaya waxaa weeye qaabadan dareemaynin baa lagu baabi'inaya adoo cadaabka weynaana ku sugay ciyadan bilah marka layska ilaaliyo xadgudubka diineed iyo dadka ahludiinka lagu xadgudba iska ilaaliya wa canhu can abi hurayra radi allahu tacaala canhu can الnabi sal slam qaala nabigu wuxuu uhi idaa axab allahu tacala alcabda ilaahay hadduu addoon jeclaado naadaa jibriila jibriil buu rabbi u dhawaaqayaa ilaahayn addoonku muxuu ku jeclaanayay tartiibka nawowi uu u wada axaadiista u tartiibay ee munaasabaadka wax la arkay ma aha xadiidku hor muxuu kugu sheegay waxyaabuu rabbi kugu jeclaanaya maxaa kow ka ahaa inaad ku hagaagto ilaahay wuxuu kugu farad wuxuu kaa reeba inaad ka fogaato sunnooyinkana aad badiso nooc walbaba leh ayb markaasaa rabbi ku jecel idaa axaba allahu tacala alcabda ilahay addoonkiisa jeclaado naadaa jibriila jibriil buu rabbi u ugaaskii malaa'igta ina allaha subxaanahu wa tacaala yuxibu wuxuu jecel yahay fulaanan buu rabbi ku leeyahay naadaa jibriil allah u dhawaaqaya waa xadiid xujatun calaa jamiici ahlilbidac oo dhan buu baabi'inaya munaadaatullahi way diidan yihiin maxabatullaahi bay diidan yihiin yani waxaa weeyaan diinkii ilaah oo dhan bay ku tumanayaan nuxurkii iyo macaankii iyo dhadhankii oo dhan bay diinka ka saarayaan naadaa jibriil buu ilahay u dhawaaqaya muxuuna odhanaya ilaahay subxaana wa tacala ina allaha tabaaraka wa tacaala yuxibu wuxuu jecel yahay fulaana addoonkiisii hebel ahaa fa axibahu jibriilow jecelow culimmada daliishada in malaa'igtu ay basharka ka fadli badan tahay khaasatan jibriilla uu yahay afdal lkhalaa'iqi biliطlaaq baa xadiidka daliishaday culimmada qabaa daliishada xadiidka ilaahay markuu addoon ka raalli noqdo axadka koobaada rabbi uu u sheego uu mara gashanaya waa kuma waa jibriil bay dheheen xadiidkuna waa ku cadyahay ka qiimo badan jibriil cinda allahi hadduu jiro isagaa loo sheegi lahaa bay yidhaahdeen warkooda war sahlan maaha xilli kale unbay u baahan la fafaahiyo fa axibahu jeclow fa yuxibuhu jibriil fautafriic waxaad jirteen wey jibriil baa jeclaanaya haddii la jeclow la yidhi waa isku dhammaatay jibriil hadda waa maxa waa malag ilaahay aan caasinaynin oo malaa'igta ugaaaskoodii odaygoodii ah marka waa waa jeclaanaya maxaa keenaya oo jacaylka horan sii jiray markiiba isbeddelaya muxuu yahay axadka adugu aad jeceshahay ruux horaanba adugu aadan aqoonin hadduu ninkaani anaa dhalay isla markii baad jeclaanaysa hadduu ninkaani waa saaxiibkay isla markii otomatic waad markaaba waad ku qabsanaysa ow haddaadaaisaan farahaad ku mudaysay ama si fiican umaada isla markii wacsawaacsa baad noqoni waad isbedeli wejigaad furi wejigii sidaa ahaa saasuu noqonayaa gacantii sidaa ahayd waad fidanaysaa farihii ahaa waad si fiican baad ninkii waad gilgili maxaa keenay nin aad jeceshahay wuxuu yidhi dhalay ku yidhi walaalkii weeyuu ku yidhi waa nin ahlu khayrnimo ilaah darti wuxuu i ninkan waaba sheekhaye waaba ninkii ahlu khayrnimada sababka igu ahaa idan jibriil soalla ma jeclay allihii uu jeclaa baa yidhi addoonkaasaan jeclay jeclow otomaatig waa isbedelay fa yunaadii jibriil wuxuu u dhawaaqayaa ahl samada dadkii jooga dhan malaa'ig weeye ahl asamaa qolyaadda ijaaz cilmi ka hadlana makhluuqaad kale baa sheegeen in malaa'igta ay la weeliyaan aayado qur ay daliishadeen oo suuratunaxl iyo meelo kale ku jira iisoo qabta aayaddii ilaahay waxaa u sujuuda wixii cirka jira min daabba aayadda ahayd suuratunaxl walilaah yasjudu maa fi الsamaawaati min daabba la min daabba min daabbadan waxay dhaheen labadabay u laabanaysa cir iyo dhulba daaba haddii la sheegana waa xayawaan kaliya noolo kaloon malaa'ighayn bay dheh samaawaadka malag ma jiree xoolo xataa inay ku nool yihiin baa dhici kartay dheh warkaana wuu socdaa meel la geeyaba fa yunaadii wuxuu u dhawaaqayaa ahla samaa'i cirka dadkii deganaa ee joogay sukaanu samaa fii ahli samaa dadkii samada ahalkeeda oo malaa'igta ah muxuu odhanaya jibriil ina allaha tacaala yuxibu fulaanan malaa'igay war maydin dhabay maya ilaahay fulaan hebel buu jecel yahay faaxibuhu idinkuna jeclaada fayuxibuhu ahlu الsamaa samada dadkii deganaa ayaa addoonkii jeclaanaya uma yuudacu lahu addoonkii waxaa loo soo dejin alqabuula kalgacayl iyo maxabo fi اlardi cinda ahli اlkhayr wey biitifaaqi ahli اlcilm ahlu sharku way ku necab yihiin dadka ahlu khayrka ahlu sharku waa necab yihiin dadka laga hadlaayo ahlu اlardi waa caamun uriida bihi اlkhusuus oo ah loo jeedo waa ahlu اlkhayr saalixiinta dadka suuban ee wanaagsan baa loo jeedaa biijmac ahli cilm uma yuudacu waxaa loo soo dejin intaa markuu ilaahay jeclaado oo rabbi uu hawshii sheego oo jibriil loo sheego jibriil isagu jeclaado oy malaa'igtu ku jeclaato adduunkaa loo soo wareejinhayaa ila cirkadna laga xukumaaye alqabuul qaafka haddii la kordhabo waa alwud wاlmaxaba waa maxabo iyo jacayl iyo raali noqosho dadka ahlukhayrka markay qalbigaada mid ku arkay iyo midaan ku aragba iyo mid magacaada maqlay kulli waxaa lagu gelinaya qalbigooda jacayl baa lagu gelinaya waa dadka ahlukhayrka ee wanaagga jecel ba laga hadlaya alqabuula ay alrida walmaxabata walwudda fii ahli alard muttafaqun calayh wa fii riwaayati muslimin riwaayada muslim waxaa ku yimid qaala rasuul lah sal lay slam in allaha tacaala idaa axaba cabdan ilahay hadduu addoon jeclaado dacaa jibriila jibriil buu uu u yeedhaa jibraa'iila iyo jibriilba waa la ahriya waa ogtiin qur-aanka hataa qiraa'aadka dhibma laha laakiin ahlu sunnuhu istilaaxooda waxaa u badan inay isticmaalaan jibriil shiicada iyo rawaafida jibraa'iil yidhaahda rawaafida iyo shiicada iyo culays kuuma hayso hadda adaad nin ka shikado malaa'igta yaa oday u adhe muxuu ku leeyahay jibraa'iila shiici baa tahaydhe iska khaas inuu isbeddelana waa laga yaabaa laakiin hadda sidii loo badan yahay ilaa weligeed ba ahayd ahlu sunnuhu waxaa badnaa inay yidhaahdeen jibriil jibriil jibraa'iila oo sax ah carabiyatan wa riwaayatan wa qiraa'atan saxa ah, haddana waxaa u bata isticmaalaan shiicada waa kii alimaam abu cali bn abi hurayra wuxuu aaminsanaa in salaada subax la qunuudo yuu aad u iltizaami jiray waddankii joogu ka tegay dhul ay ka taliyaan raafidadu ayuu tagay ahlu sunnana ay joogaan wixii ahlu sunnaon qunuudanin buu arkay salaadda fajarka raafido iyo shiicana oon qunuudhayn dib dambe u qunuud maaya buui uu joojiyey marba hadday calaamad u noqotay buuhi masale iska farci iska dhib yar weeye laakiin hadday ahlubidic u bateen buui waxay ahlubidic u doorteen ahlusunna oga tageen bay qabtaa buui qunuudan bay iguma ogeydiin shay iska asaloo iska bannaan baa dhan qolyo u badan hayaanoo dadkii fiicnaa kuwii xumaana meel kale aadayaan marka waa dareen dadka ahlu khayrka ay qaadi karaan idaa axabba cabdan hadduu ilaahay addoon jeclaa dacaa jibriila horaan waxaad soo marteen jibriila baad soo jibriil buu ilaahay u yeedhayaa waa ducaau nidaa'in labadaa riwaayad saad iskugu fasirto faqaala rabbi wuxuu odhanayaa inii uxibu fulaanan ilaa faqaaladaa kuwa caddaynaysa inii uxibu hebel baan jeclay faaxibahu jibriilow jeclow fayuxibuhu jibriil jibriil baa jeclaanaya uma yunaadii jibriilu fi الsama jibriil baa cirka ka dhawaaqaya fayaquul wuxuu odhanayaa jibriil ina allaha yuxibu fulaanan faaxibuhu ilaahay hebel buu jecel yahay idinkuna jeclaada haddee maxaa idin yaalla fayuxibu ahlu الsama cirka dadkii deganaabaa jeclaanaya uma yuudacu lahu lilcabdi almaxbuub addoonkii la jeclaaday aw almuxab la jeclaaday baa loo soo dejinay alqabuula ay alridaa wاlmaxabata wاlmawadata fi اlard ay fi ahli اlkhayri min ahli اlard dadka ahlulkhayrka ah ee dhulka jooga ayaa qalbigooda maxabo loo gelinaya addoonka asaga uma yuudacu lahu lilcabdi waxaa loo soo dejin dhulka la keenaya alqabuul in la aqbalo bimacnaa in qalbigooda uu ku dego oy jeclaadaan oy ka raali noqdaan fi اlardi dhulka wإida abغada cabdan wاlcaksu صaxiix wإida abغada cabda ilahay addoon necbaado oo ilahay addoon uu naco صifaة اlغaضب wاlmaxaba wاlriضا waa min الصifaat اlficliya yafcalu إida شhاء wmataa شhاء wakayfa شhاء wliman شhاء idan ifaatkii ficligahaa ama ikhtiyaarigaaifaat alikhtiyaariya la odhan jiray weeya kolba camalka aad ku sifaysan tahayd ku tilmaaman tahay iyo xukumkaadu ku xidhan yahay haddaad toosan tahay xilligaa ayadaa rabbi waa ku jecel yahay haddaad xumaato rabbi waa ku nacahaya wixii rabbi kugu naca adaad ka toobad keentood soo noqoto rabbi waa ku jeclaanaya hawshuu sidaas wey waidaa abaqada cabda ilaahi addoon hadduu naco dacaa jibriilu rabbi u yeedhayaa fayaquulu rabbi wuxuu odhanhayaa innii ubqidu fulaanan hebel baan necbahay ee faabqidhu nac aduguna faabqidhu nacoo midka asaga ah qalbiga ka nac fayuqidhu jibriil jibriil baa ninkii axadkii nacahaya uma yunaadii jibriil baa dhawaaqahaya fii ahli اsamaa ay fi اlmalaa'ika cirka dadkii deganaaba ka dhex dhawaaqahaya wuxuuna odhanayaa ina allaha ila weyne yubqidu fulaanan hebel buu ilaahay nacay xumaantiisuna u fa abqiduuhu naca ayaguna hadda go'aanka waa qaateen wey uma lahu addoonkii waxaa loo soo dejinayaa albaqdaa'u nac baa loo soo dejinayaa fi lardi dhulka nac baa loo keenaya yaa nacahaya bani aadanoo dhammise ahlu khayrkaadna cahaya inaad fahantaan wey ninkii samaayaa jeclaaday ahlu khayrka saalixiinta ka xunayaa ahlu khayrka garanaya waxaa inuu xun yahay baa nacahaya fajarada iyo daalimiinta fasaqadu nin walba ninku ka jecel yihiin mid wal midku ka shaydaansan yaha ba ay ka jecel yihiinba marka dadka laga hadlayo waa dadka ilaahay subxaanahu wa tacala uu maro gashado ee makhraati kaca ee shafaaco qaada ee maragooda la qabta akhriya adduunba dadkaa way dadka laga hadlaayo inaad saa u fahantaan baa loo baahaya in aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati sayajcalu lahum الraxmaanu wudda baa xadiidka lamida aayaddaa la macnaha xadiidka dadka ayaga ah ilaahay baa kalgacalaya maxaba u yeelaya waa loo gelinaya nabiylahi wajcal lii lisaana sidqin fi اlaakhiriin idan hawshaasi marka idan addoonkii ilaahay uu jeclaaday maxaa la iskugu daray wadaaddu waxay sheegaan qolyaha maqaamaadka ka hadla saddex xubi baa jira alxub alilaahi wاlxub alruuxaani wاlxub alطabiici saddexdii baa laiskugu kaa daray alxub alilaahi waa maxay waa ilahay kalgacalkiisao ku jeclaanayo xubbiga ilaahay ilaahay maxabadiisii kalgacalkiisu addoonkiisa jecla waa ka duwan tahay midka kale bini iyo midka malaa'igta ooma dhowo alxub alilaahi baa la yidhaahdaa maxaa soo hadhay malaa'igtaa ku jeclaanaysa alxub alruuxaani lianna malaa'igtu waa maxay waa ruuxaaniyiin ma aha ardiyiin culculus waa nuuraaniyiin weeye alxub alruuxaani na waad heshay maxaa kuu soo hadhay alxub abiici dadkii saxaariyakaadi lahaa ee cuscuslaa ee carada laga abuuray ee sakaraadkaana way ku jeclaanayaan xubbi kii u sarreeyey iyo kii u hooseyaa laiskugu kaa daray iyo kii dhexe maxaa kaa maqan marka hawshu iskugu kaa toosta ilaahay subxaana wa tacaala intuu jecelyaha nagu daro an caaisha radi allahu tacaala canha ana rasul sl slam qaal ana rasu sl bacaa nabigu wuxuu diray tir hooyadeen rajulan nin buu diray ninka waa laysku mandhaafay wadaadda waxay dhan la yidhahda kurs ibnu hidm oo ansaari ahaa kurs ibnu hidmi bay ku sheegeen wadaad ma waa kaluum ibnu ihdam adu kaluum weeye kursi labada waa la sheegaa si noqotee waxaa weeye xaafidku wuxuu sheegaa xadiid asaxay ma arag laakiin riwaayaad baa ku yimid dhowr sheega dhowr riyo way sheegay aalmihim waa axad min asaxaaba anna rasuulalahi bacaa wuxuu diray suubanuhu rajulan buu diray calaa sariyatin lugmaroodi ciidan yar ilaa baa sariyada la yidhahdaa ciidanku markuu boqol gaadho iyo wixii ka badan baa sariya la yidhaahdaa ilaa ilaa sideed boqol hadduu dhaafo ama gaadho jeysh baa la afar kun hadduu gaadho jaxfal iyo jaxaafil baa la waa ciidan sagaara bakhtiis anu waa naqanaa lugmaroodi iyo xoogo warxaan iyo horin iyo howlo badan baynu leenahay somalida way kala yaqaana magacyaha qolihii dowladahaiyo soo maray iyo casaakirtii munadamka ayadna ayagu howlo badan bayba yaqaanaanba laakiin howlaheenni iska eh, reer dhaqatada ahaa baa magaco badan buu naqaanaba sariyada mar qole waxay dhahen waa ciidanka habeenka baxa liannahu yasri billeyl maalnimo hadduu baxo nahaariya laydhaa bay dhaheen baashiskuma khaldane nahaariyo min asara lagama keenin waxa laga keenay min asiriya waa ciidan yaroo si aan la dhooloofayni u baxsada u baxa munaafiqiinta iyo jawaasista ogaan mahayaan ciidan bandiirad loo gunto oo fara badan oo dhowr boqoloo yaa la arkaaye boqol wiiloo dhuubanoo habeen iska dhaqa ama galab iska dhacaraabay lama ogaado min asiri ama min asura soo guura ma aha guura laga keenay mae wax qarin baa laga keenaa isku haya culays ma laha calaa ciidan yar ayuu ciidankaa sariyada ah, unu ka markii goomin loo saaray yaa bacثi lasii yidhaahdaa tafaasiil badan baa iska jirta bacaa rajulan buu nabigu diray calaa sariyatin buu amiir oga dhigay koox yaroo duusho muslimiin ayuu nabiga amiir oga dhigay fa kaana ninki wuxuu ahaa yaqra'u kii u e, e, tujiya yaqra'u kii u akhriya liasxaabihi muslimiintii la socday fii salaatim salaadoodu qur ku ahriyi jiray yani salaadii buu qur-aan ku ahrinaya faatixu ahrinaya suurad kaleu ahrinaya kadibna qulwallow ka dabageynaya fayakhtimu qiraa'ada wuxuu ku gebagabayn jiray ku gunaanadi jiray biqul huwa allahu axad suurat اlkhlaas falammaa markay soo laabteen dakaruu dalika lirasuulilah dhacda diineed hadday dhacdo howlo adduunyo maysa nabiga inta badan may sheegi jirin dankamayse lahayn hadday laakiin mas'alo diineed timaado oo mulaaxado ay ka gasho ama wax ka raacaan nabiga oola iman jireen haddii amiirka uu khaldo inay qanciyaan ba isku dayi jireen hadday kari waayaan nabiga kujaadis ku dacweyn jireen lan hawl diineed weeye taana jaajuusnimo maahe waa masala caddaysanaysa ila waa cahdu tashriic falamaa rajacuu markay soo laabteen dakaruu daalika arrinkaasay u sheegeen oo muxuu ahaa in salaad walba uu qulwallo ku akhrinayo ninka oo intuu faatax ariyo oo suurad kala ahriyo uu ku daray riwaay adku le way daweey weeladooda waxay dhawaad yeelaysaa laba mid yeel warniyahow ama qulwallo ku gaabso qulwallo ku gaabso markaad faataxa akhrido qulwallo akhriyo saa ku dayso ama qulwallo suuradkaa cafan faatax suuradkaa raaco qulwallo naga dah faataxda akhriy suurad kalaad soo qaban kadibna waxaad ku gunaanadii ood ku gebagabayn sida saliga loogu dhammin jiro ducooyinka qulwalle hawshiibay qoonsa waa ku cusub nabi maxamed maysan ku arag saxaabi kale maysan ku arag ninkan ku arkeen fa qaala wuxuu yidhi saluuhu weyddiiya intaad la doodaysaan maad weydiisaan wuxuu u samaynayo ruux baa alla weydiiyaaye saluuhu weyddiiya liayi shayin maxaybuu yasnacu u samaynayaa daalika u yeelaysaa maxaad u dhihi weydeen fasa'aluhu waa wuxuu yidhi lannaha suuradda ayadaa suuratu ikhlaasa sifat raxmaani allihii ramaanaa tilmaantiisa wey allihii raxmaanaa tilmaantiisa wey sifat raxmaan jahmiye iyo muctasilo horta ilaahay sife iyo wasfi omay ogolo qolyaha la yidhahda sifaatiyadaoo ahluxadiidka iyo maaturiidyada ashcariyada inta soo raacdana sifo way isku qabteen waxaa u badan maaturiidiyada ashacrada waxaa u badan inay kala qaadaan sifo iyo wasfi ay kala qaadaan asifatu walwasf bay kala qaadaan bukhaari baa kala qaaday fii kitaabi khalqi afcaal ilcibaad ayaa u badan laakiin bukhaari ariiqada ashaacira matudamuu ma aaminsano wuu khilaafsan yahay ayagu waxay yidhaahdeen qolyahan kale ahlubidaca waxay yidhahdeen wasfigu waa in aad wax ku tilmaanto alwasfu waa inaad tiraad hebel waa deeqsi hebel waa geesi hebel wuu salaad badan yahay hebel alluu jecel yahay diinkuu necab yahay haddaad ruuxa wax ku tilmaanto wasfi la yidhahda bay dheheen la yidhahdaa shayga aad ku tilmaamaysay qudhigiisana sifaa la yidhahda bay yidhahdeen la yidhahda matl hebel waa geesi wasaftahu bishajaaca hada huwa alwasfu waxay dhaheen marka alwasfu waa qawlu lwaasifi wasifatuna waa maxay asifadu waa macnihii hebel waa geesi fulaanun waa shujaac waa wasfun washajaacatuna waa sifa saas ayuu u kala qaadaan ahlu sunna waljamacl waa runtiin alwasu waa qowlu lwaasifi asifatuna waa macnihii ku qumahayay mawsuufka tilmaantii ruuxa aad tilmaamaysa laga helay wey markaad le hebel waa geesi tilmaantay waxbaad ku xariirtood ku ammaantay wixii samayntuu samaynaya uu ku tilmaaman laga helayna waa maxay waa sifadii laakiin mararka qaarkood baa layidhi alwasfu qad yakuunu huwa sifa baydh ahlusunna wاsifatu qad takuunu huwa اlwaصf laba masdar bay dheheen culays ma laha wasni iyo zinoo kale weeye wacdi iyo ciddoo kale weeye wacdi noo dhexeeye yani wacdi baa noo dhexeeye iyo ballanqaad baa iyo ciddaad dhihi alciddatu walwacdu waa shayaan kasifati walwasfi alwasnu iyo azinatu waa isku mid laba shay marka waxay dhaheen sunnuhu kolba waxaad eegaysaa maqaamka aad taagan tahay wasfigii haddii looga jeedo tilmaan ruux la tilmaamayo waxaan leenahay alwasf waa qowl waasifi marna wasf wuxuu noqon karaa tilmaantii qudhigeeda iyo sifadii ruux lagu tilmaamayay ee ku tilmaanaa ee isaga kalcilmi wاlqudrati fulanun caalimun waa wasfi cilmi buu leeyahayna cilmiguu leeyahay ee uu ku tilmaaman yahay oo alcilmu wاlqudratuna waa maxay waa asifa idan saxaabigan warkiisu labaduba maxay noqon kartaa labada macnaba labadaba liannahaa wasfu raxmaani bay kuu noqon kartaayoo suuratu ikhlaas waxay tilmaantaa allay tilmaantaa qul huwa allaahu axad ilaahay waa keligii allaahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad yacni waa suuraddu waxay tilmaamaysaa allah oo waa wasfi liannahaa sifat raxmaan liannahaa wasfu raxmaan bay ku noqon kartaa waana macnaha daahirka ah waana macnaha daahirka oo suurat likhlaas maxay tilmaantay allah rab اlcaalamiin bay tilmaantay tilmaamo aan qur-aan ku imanin baa ku jira suuradda hadda kahor mayna soo tilmaanay markayna soo marin xadidka wayna soo maraan filaya somayna soo marin waan soo marra xadiidka baabka hore baabkaasaan ku soo marray waxay kaloo noqon kartaa macnihii ah liannaha sifat الraxmaan ilaahay tilmaanuhu ku tilmaanaa oo alaxadiya ah asamadiya yay suuraddu sheegtay wey marka labada macnaba way ku noqonaysa fa ana wuxuu anugu uxibu waxaan jeclahay an aqra'a bihaa inaan akhriyo tilmaamaha ilaahay inaan akhriyo un dhuuxaan jeclahay faqaala rasul rasulka ll wuxu uhi akhbiruuhu u sheega addoonkaasi ana allaha subxaanahu wa tacaala yuxibuhu ilahay inuu jecel yahay muttafaqun calayh xadiidka waxaa ku jira inay sunno tahay oo la akhriyo aayadaha iyo suuradaha ilaahay tilmaantiisu ay ku badan tahay oo fiirsada waxaa ku jira sunno inay tahay oo la jecel yahay akhrinta aayadaha xambaarsan tilmaanta ilaahay asmaadiisa saxaabigu wuu doortay wuu sheegay nabiguna waa ku ayiday bal wuxuu u sheegay amar rabbaani oo ilaahay subxana wa taala inuu ku jeclaada falka asaga addoonkaas waxaa kaloo ku jira ilaahay inuu jecel yahay subxaana wa tacaala akhrinta iyo badinta suuradaha xambaarsan sifaadkiisa iyo asmaadiisa addoonku muxuu yidhi tilmaan rabbi bay wadataa waxaanan jeclahay tilmaanta inaan dhuuxon ku ceshado carab ku macaanaysto waxaa ilaahina waa jeclay sidaa ayadaa ah. walidaalika ku jeclaaday waxaa kaloo ku jira ilaahay inuu jecel yahay axadka jecel tilmaantiisa inuu akhriyo isifaadkiisa asmaagiisa wa ana allaha yuxibu man yuxibu qiraa'at alaayaat wasuwar alatii tatadamanhe ifaatihi wa asmaa'ah ayb idan intaasoo macaaniba xadiidku waa ku yimid waxaa kaloo faa'iida ku ah suurat اlkhlaas fadligeeda inta xadiidka ku asaxay suurada ku asaxay ma lam yasix fii fadli suuraة min الsuwari ma saxa fii suuraة اlإkhlaas qaadil qaacida waxaa laga faasay ibnu taymiya axad hortii sheega lama arag aminkana waa la jabin la'yahay leanna suuradda laba kitaab buu sheekhu ka qoray waxaa la yidhahdaa markaad rabto inaad wax fahanto ama masale aad sal xaadho ama talkhiiso kitaab talkhiisi ama wax ka alif ma rabtaa fanni kugu adkaaday sidiisuba inaad uu kuu furmo meel saarto kitaab laga alifaa marka wax alifayso wax badan baad ururin wax badan baad akhriyi hadhi habeen baad soo jeedi shah badan baad cabbi indhahaas daba dhigi naftaa ku qabani waad rafaadi nasan maysid waad foolan marka dambe wax badan baa kuu furmahaya haddaadan wax ka alifaynin kitaab weyn oo jaamica ah limasaa'il اlfanni talkhiisi min bidayati ilaa nihaayati khulaaso inaad ka saman karso isku day kitaab weyn baad dooranaysa matal waxaa rabtaa inaad fiqi shaafici fahanto sidiisa oo masalo fiican ayn kaa dhuumanin rawdaha soo qaad talkhiisi gebigiisiba hal mujalladoo yaroo kale ka soo saar oo rawda ah shaafici fadhiya ashaaficiya sahiir baa lagu dhig waaga dambe aad fahanteen bay la tahay idan marka waa sidaa macnuhu waa sidaa wey suurat اlikhlaas waa suurad qiimo badan tacdilu ulaث اlqur'an qur-aanku waa tawxiid iyo qasas iyo tashriic waa saddexdaa qur-aanku marka la soo gaabiyo tashriicu amar iyo nahya iyo mulxaqaadkoodii ah iyo qasas iyo ahbaaru اlambiyaai wاlawliya wاsaxiixin iyo aakharo iyo adduun wax la soo horo iyo wax iman doona wax taagan qasas iyo tawxiid saddexdiisa qayboodba tawxiidka qaybta u cuslayd bayna suuraddu ka hadashay oo atawxiid alqawli loo yaqaanay atawxiid alqawli alcilmi baa la yidhahdaa asagana wax walba ka horeeya ninkaan macbuudkiisa garanaynin miyuu caabudaa alcibaadatu waa bacda macrifati اlmacbuud watamise maa axadka aad caabudi waa inaad horta garanayso towxiidka markay suuraة اlإkhlaas asal u tahay waxaa loo yaqaanaa fi اlmusطalaxaat alcaqadiya الtowxiid alqawli alcilmi towxiidka ay ka hadashay suuraة اlkaafir oo nabigu ninka ku seexday intaasuu leeyahay wa bara'aة min الshirki ad garanaysaan waxaa loo yaqaanaa الtowxiid alcamali اlqasdi اliraadi baa la yidhahdaa الtowxiid alcamali alqasdi اliraadi midna waa ikhlaaص اliraadati lilahi rab اlcaalamiin midna waa ikhlaaص اlcilmi wاlqowli lilahi rab اlcaalamiin idan labadaa suuraod baa ku kala fadhiya walidaalika nabiga labada suuradood ku akhriyi jiray salaadaha ragcataynka tawaafka ragcataynka fajra ka horeeya meelahaasuu nabigu gelin jiray aad buuna u jeclaa ummaddana waa fari jiray idan aayadaha iyo suwarka xambaarsan ama ay ku badan yihiin sifaadka rabbiga asmaadiisa waxbay dheer yihiin suuradaha kale bidaliil suuraddan bidaliil aayat alkursi bidaliil suurad alfaatixa u fiirsada yaraanteeda marka la firiyo waxay xambaarsanta faatixo aad bay u culus yahay ikhlaas marka la eego iyo tilmaamaha rabbi uu xambaarsan yahay aad bay u culus tahay aayat lkursi maxaa loo yidhi waa acdamu aayatin intay rabbi tilmaantay dhammaadka ilaa nihay sumayda arag dhammaanteedba waa maxay waa sifat raxmaan idan waa intay ku saabsan yihiin rabbulcaalamiin saabsanaanta ay cilmiga rabbi ku saabsan yihiin wax badan dheer yihiin suuradaha kale iyo ayadaha kale hawsha aad waa lagu baraarugo baabutadiir idan ilaahay maxabadiisu waxay ku xidhan inaad ku toosto ariiqiisa cadhada rabbina waxay ku xidhan tahay inaad garab marto ilaahay xaqiisa intaasay hawsha ku xidhan ninka alla jeclaadana ilahay baa jeclanaya daliilka inuu rabbi ku jecel yahayna waxaa weeye inaad ku hagaagto wadadiisa inuu rabbi ku necab yahayna waxaa lagu garanayaa in ahlu khayrkana ku nacaan ilahay ariiqiisana aad khilaafto baabu taxdiiri min iidaa'i الصaalixiina wالضacafati wاlmasaakiin wuxuu baab yahay maalkaas iska jooga caawa mise intan yartaas uguma dari karo baabu taxdiiri degid buu baab yahay in layskaga digo min iidaa'i الصaalixiin dadka susuuban dhibkooda la dhibo saalixu waa ninka ilaahay ku toosan dariiqiisa wa alqaa'im cala amri illaah ayaa saalixa la yidhaha iyo wadacaafati jamcu daciifin iyo dadka taagta daran nugul laga xoog badan yahay reera tabareedka inaan lagu diganin lagu tiigsanin iyo walmasaakiin jamcu miskiin waa muhimaddu xadiidku tarjamada sheekhu ujeedaa altaxdiir min iidaa'i man laa naasira lahu min idaai man la naasira lahu dhibid la dhibo baa lagaaga digayaa dadka wax u heliya aan lahayn way kala daran tahay adaad dulmigu u ba'an yahay shareecadu inooga digtay caaqibo xunoo adduunya iyo cadaab aakharna waa leeyahay aalimsidiisuba maalmuu taagnaaday in allaha la yumli lilaalimi faida ahadahu lam yuflithu wakadalika ahdu rabbika ida ahada alqura wahiya aalima ina ahdahu aliimun shadiid haddana waxaa sii daran haddana waxaa sii daran inaad dulanto axad aan iska kaa celin karin iska kaa kici karin war maa iska kadaysi kudayn maayo iska foorarsanaya axadka aan la mayn axad aan miciinsanaynin dulmiga la dulmaayo way ka daran tahay nin kuu dhigmo oo dulanto iska ilaaliya dulanka aadama la dulmo waxaa ka sii daran buyuudda ilaah iyo masaajidoo la dulmo baryaha nairobi hawshaada ku soo badatay iska ilaaliya masjid baa la bixinayaa bayd ilaahi baa la bixinaya waxaad arkaysaa isagoo laga dul dhistay guryo degaan ah wa hada xaaraaman biijmaaci اlmuslimiin dhul masjid loo bixiyey dabaq iyo degan lama saari karo u fiirsadahaad hawshaas way socotaa hawsha islii bay ka socotaa aadama miskiinoo la dulmay baa laga hadli doonaa ka warran bayd ilaahay oo iga kacaan ku dhahaynoo la dulmay laysa lilaahi shariigna nabigu uu yidhi calayhi salaatu wassalaam addoonkii ilaahay dartii loo bixiyo la xoreeyey buu nabigu diiday in lala wadaaga allah baytullaahi baad tidhaahdeen korkana dabaq baad ka dhisateen ama guri baad saarateen aad bilcaamiinna ku barakaysataan ku saxarootaan masaajidka ku soo kaajaysaan shuban baad ku soo daynaysaan ka warraba imaam ahlu sunna waljamaaca waa xaaraan buu idhi axmed bn xambal waa xaaraan wuu tasriixiyey walam aclam lahu mukhaalifan min ahli alqibla iska ilaaliya laba mid weeye guri adgu aad lahayd guri adigu aad lahayd qol aad ka bixisay in lagu tukado waa masalo xilli kalun baan ka hadli doonaa ta hadda laakiin aan ka hadlaayo meeshii masjid loo jeexay ee marka hore masjid loogu tala galay ila asamaa'i asaabica guri la degahay lama saari karo ila alardi asaabicana asagaa iskale waa masaajid buqcada uu ku yaallo ilaa dhulka toddobaad masaajid weeye masquul lagama dhisi karo guri la siixdoo lagu daraguta lagama dhisi karo xagga hawada koro soo maaha hmm. ila asamaaءi الsaabica waa masaajid inaad fahantaan bay ila tahay maraafiq waqfi ah waa dhib ma oo marka doonla doon lagu tukan karo laakiin musqul kor lama marin karo hoosna lama marin karo dhinacyaha waa in laga dhiso ama dhinacyaha kale la mariyo inta masjidkii lagu tukanayo korkiisana lama saari kara meel la degayo dagaan ah hoostiisana lama geyn karo masjidka iskale waa goob masjid ah ta hoosaaba khilaaf ku jiraaye midda kore wax khilaafa kuma ogi iska ilaaliya hawsha ayada ah isliibay ka socotaa bambaasay ka soo bilaabatay asalkeedana yurub ee galbeed bay naga soo aaday haddana isliibay fara kull ku haysaa maalin dhow masjidka aad joogtaan qolyaha waxay dhh intaan duunsanno dabaqna qaata oo masaajid ka dhig inta kalena annagu aan dhisanno oo soomaaliyeed oo boorsooyin lacaga kula ordahaya oo maxaa jira waxaa l meel layihahdo fanyabadhina way noqotay meel kalena way noqotay kana way noqotay culummaa fatwootay ninkii warka ii keenay wixna kala qabsaday xilli ka idinka sheekayn doonaa qaal allahu tabaaraka wa tacaala wladiina kuwa yu'duuna dhiba almuminiina dadka muslimiinta ah iyo wlmu'minaati dadka alliya rasuulba rumeeye dhadiga ah biayri maktasab ay min hayri jinaayatin baa loo jeedaa waxaysan kasbanin ku dhibaya faqad ixtamaluu waxay xambaarteenoo dusha u riteen buhtaanan been abuur iyo wa iman dembi mubiinan cad bannaanka yaal ilaahay subxaana wa tacala wuxuusan ogolayn doofaar iyo dameer in la dhibo dembi la'aan iyagoon beer kaa daaqin dhib kuu geysanin dheri kaa jabinin doofaar iyo dameer badaan dhibi karin addoon muslimoo mu'mina ah, maxaad moodaa warka warkale iskaba joojiba meesha bikhayri maktasabu waxaa kugu jira ruux wuxuu kasbado in lagu dhibi karo dhibkii sharcigu uu jideeyey baa laga hadlaaya ruuxii sidaa gaalnimo oogu dhaca inaan dhihi kara gaal baa tahay oo maxaa jiray liannahu iktasab lahaa maa kasabad wa calayha ma ktasabad mafhuumka aayadda sifican u fiirsada aayaddun asal caama meel walbay kuu taaban oo ninka maxaad u tagfiirisa hadda wuu sameeyey iktasaba wey kulu nafsin bima kasabat rahiina walitujzaa kulu nafsin maa kasabat qur-aankii miyayn ku tubanaynaa maya maya maya waqaca fi اlkufri walam yaqac اlkufru calayhi sheeke berliwa xarunta lagu sheekeeye af shimeed maku baraa wey waagan baan lii afshimeed ku bara haa lama dhaho hee hee lama dhaho naga tag naga tag lama dhaho kir kir lama dhaho maxaan dhaha maxaan dhaha lama dhaho ilmihi wuu waalan soo maa waxay wadaa waxaasoo kale wey af shimeed maku baraa la yidhahdaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faama alyatiima agoonka soomaha nabi allow falaa taqhar ha dirqin ha qasbin wuxuusa rabin sharcina ha marinin awood ha u sheegan haddaad doonto wa ama saa'ila midka tuugsanaya baryootamayna falaa tanhar ha gulguulin baabka saddexaad ban aayaddanna ku soo marray waxba kaga noqon mayno insha allah tafsiirkeeda wa ama alaxaadiis axaadiista ku timid inaan la dhibin dadka saalixiinta ahlukhayrka ah iyo dadka taagta daran iyo masaakiinta masaakiintu huna waa macna jamcinaya fuqaradii miskiinkiiba fakaiirat way badan tahay minha waxaa ka mid a ah xadii abi hurayra xadiidkii abi hurayra ka mid a ah fi lbaabi qabla haada ku soo hormaray baabka kan ka horeeyey ee uu ku bilaabayba xadiidku ku bilaabay e ahaa man caada waliyan faqad aadantuhu bilxarbi wa minha waxaa ka mid a ah axaadiista khusaysa xadiidu sacd bin waqaas aلzuhri radi allahu tacala canhu asaabiqi ku soo hormaray fii baabi mulaatafat اlyatiim agoonka in loo dhimriyo loo dabacsanaado baabkii aad baynu kusoo maray baabka ujeeda baabkaas wey waa baabka iyo wa qowli nabigu weedhiisii baa ku jirta baabka aan ku soo marray xadiidkii kale yaa abaabakar abaabakarow lain kunta haddaad tahay aqdabtu mid ka cadheeyey bilaal iyo suhayb iyo salmaan laqad aqdabta rabbaka rabbigaabaad ka cadhaysay waa soo marray addoommo waxaa jira cadhadoodu allah ka cadhoonaya jacaylkoodana allah kugu jeclaanaya idan marka waa in laiska saalixiinta maxaa yeelay iyo dacafada bilaal iyo suhayb iyo salmaan xagga xaaladda ijtimaaciga maka la firi dacafay ahaayeen xagga maka lafi xaaladda diineedna saalixiin bay ahaayeen intaba waa isku darsadeen marka waa halis ninka u dhowaada waakii abubakar raalli geliyee u tegay ay dheen maya maanan kuu cadhoonin wa can jund bni cabdilaahi albajali qaala wuxuu uhi saxaabiga maya ma aha ninkii bajliga maaha ka waa jir bn abdillahi albajali qaala wuxuu uhi saxaabigu qaala rasul sal lay slam man sallaa salaata الصubxi salaad suxi ruuxii tukada riwaayada muslim baa muhiim jiddan fii jamaacatin qaydkaa muhiim jiddan wey man sallaa salaata الصubxi salaada subax ruuxii tukada fii jamaacatin ku tukada waa riwaaya muqayida ljamiic الriwaayaat اlmuطlaqa riwaayada iyada ah ninka salaada subax ku tukada jamaaco fahwa addoonkaasi fii dimat اllahi ilahay magantiibuu ku jiraa ilaahay magantiibuu ku jiraa falaa yaطlubannakum اllah ilaahay yuusan idinka dalbanin yuusan idiin dabagelin baa loo jeedaa hadda qaarkood waxay dhahan xadiidkan waa axaadiista oogu adag xagga tafsiirka iyo laqbaynta aad bay oga calaacalaan laakiin macnaha guudun iska fahma falaa yaطlubannakum اllahu ilaahayuusa idiin dabagelin min dimmatihi magantiisi bishayin ay bikhiyaanatin wa jinaayatin aad samayseen magandhac aad samayseen darteed rabbiisun daalac idiin raacanin faina warya shaaniye man yaطlubhu ilaahay ruuxuu dabagalay uu raadiyo min dimmatihi magantiisii darteed bishayin bisababi shay u sameeyey xadgudubuu ku sameeye darteed yudruk rabbi waa halilay waa qabanaya ilahay karaa malakumawd baa laga baxsan waaye ma alla laga baxsanaya faras iyo faduurad la buubiyaba midna kama fagsada buui malag laguu fasaxay haddaad faras caydhisiyo haddaad faduurad buubisaba malag la soo daayey miyaa laga baxsadaa allihii weynihii soo diray balka war uma inta rabbi markuu qabta kadib uma bacda idraakihi yakubuhu ilaahay wuxuu ku hamboorinayaa calaa wajhi wajhiisanbacaraar fi naari jahannama naarta jahanama uu ku muslim muslimoo xadiidka wariyey idan addoon muslima oo saalixa bay xadiidku hadda uu khuseeyaa ninka salaadda ilaalinaya ee weliba salaad subax jamaaca ku tukanaya jariimo kale dembi kalena aadan ku haysanin iska ilaali ha ku xadgudbin inaga soo mara qisadii saalim ibni cabdilaahi dhex martay xajaaj ibnu yuusuf ree banu umaya xadgudub badanay same waxaa ka mid ahaa nin walbo leeyahay cumaan qolihii ama uun maalin buu iyuu mudaaharaad ka qayb qaatay ama xoguubuu soo rukusay ama biyuu u shubay ama qolyihiibuu qariyey ama habeen sooray bay aad u dabageli jireen aad bay u dabageleen xididkay u siibeen xilligii xajaaj baa la soo qabta nin ninkiioo xidhan buu xajaaj baa saalim u yeedhay saalimu kaale buui seeftan qabahe ninkaas ii xidhan xadhiga ka goqoortana xajaaj lama diika seeftiis wanaada qaada kale adigaa maqan xujadu waa taqaanaan kii la soo istaaga yidhi haddaan in dhaho albaabkaa ka baxa albaabkaas ka baxa ood kaa ka dareertaan dhiiggiinnu wii bannaan yahay buui soo abu daawud maydin ku soo marin sunan abu daawuud waad garanaysaan bal ibtara u fiirso maxaa dha muslimiin ay kacahee albaabkaas ka dareera amiirow hadde kaasuu iyo kan waa sumida bal kanaan ka baxaynaa dhiiggin waa ii bannaan yahay halkaa ninkii gaadha wey wuxuu aaminsanaa xataa dembiga adugu aad gashay in walaalkaa loo dili karo dembiga adugu aad gashay walaalkaa in loo dilo adeerkaa loo dilo hooyadaa loo dilo walaahaa loo taa loo dilo aaminsanaa shayaan buu ahaa kufruhu min xayu daliil hadda goorna ka hadlay muslim ma aha taabiciin badanna way takfiriyeen saciid ibnu oo ka yahay taawus ibnu mujahid ibnu jabr waxaa ka mid ahaa shacbi ibraahim annakhaci jamaca min inuu xuseen aadaan uu la soo taagan yaha ma ah buu dhiibay wuxuu ninka soo dil wuxuu hi ken seefta tag ninkii wuu tegay wuxuu ihi ma muslim baata mise gaal saaga salaad sax tukatay buu hi tukaday seeftii buu soo celiyay wuxuu xajaaj oo seefta iga maxaa jira ninkii wuxuu le muslim baan saakana waan soo tukaday duhurna weli lama gaadhin maxaan ku dilaa ninkii wuxuu arduqon baa tahay ninka salaad buu ka tahay kumaana waxaan ku dilaynay buu annahu caana calaa dami cumaan cumaan ibnu cafaan dhiiggiisii raggii ku kaalmeey dilkiisi ka qayb qaatay dadka kaalmeeyey shayaadiintii dilay khawaarijtii reer masar iyo shayaadiintii masar ka soo duulay iyo kuwii soo raacay in reer madiino ay duufsadeen iyo dadki dilay dadkii kaalmeeyey buu ahaa buui wuxuu gaalnimo uma dilayso ooma dilhayo salaad buu ka tego ooma dil maxaa u dilaysaa cumaan dhiggiisii buu ku caraabiyey in wuxuu ihi haahuna man huwa أwlىa bcumaana minii waxaanu reer bani cadi baan meeshan waxaa jooga niman cumaan iga xigee seefta iyaga u dhiib ninkaa dileen waa gar haddee waa ma ogtahay dhiiggiisa raggii lahaa ee iga xigay reer banu umayaa dhooban maxaad aniga rabtaa oraskata waxwaalan baa tahay cabdullahi bni cumaroo madiine joogaa loo sheegay in saalim uu kaartadaa ku badbaaday seef intuu qaatay uu yidhi muslim ma ma tukata haa seefta igoo xajaajo ninka waxaa loo dilhaya waa dowladday ku baxeenoo madaxweyney dileenoo madaxweynaha dhiiggiisa haddii la qisaasanhayo tolkiibaa joogo waa layga xigaa wuxuu odhan jiray waa kayisun kayis aad buu u jeclaa saalim dad caruurtiiso dhan ba ugu jecod garanaysa rawaahu muslim baabu ijraa'i axkaam الnaasi cala ay jooga ha la ilaaliyo khulaasada waxaa weeye dadka muslimiintaa xaqooda ha la yska dhowro wallah aclam